بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلكي وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوفا وسي قف عالمة وعلمه سأنا كعمل خلق qofkii sanamka caabudayay intaanan la cadaabin isaga cadaabka loogu hormarin karaa asaga cadaabka loogu hormarin karaa su-aashaas inuu ishkaalkaas inuu jirana waa suuragal ishkaalku waa la fahmo maleena marka haddii sidaa la yidhaahdo oo ishkaalkaas la soo arooriyo la keenaa jawaabtu waxay noqonaysaa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu ikhtibaasayo oo ninkan gabayga allifay inuu xadiidkaasi ka qalin daaranayo ahaa ina awala maa tusaccaru bihim annaar dadka naarta lagu gubo dadka ugu horeeya buu xadiidku cabiray awal u cabiray yay yihiin saddex qolo wey qof cilmi leh oo aanan cilmigiisii iyo aanan ku camalfalin qur'aanka yaqaano aanan qur'aankii siduu aha ugu dhaqmin kaa awalu maa tusaccaru bihi naar dadka naarta lagu horanaya kuwa ugu horeeya ayay ka mid yihiin kan jihaadka sheeganaya ilaahay dartiisaan u jihaada leh asaga oo dana kala wato oo adduuniyo isaguna wuxuu noqonayaa awalu man tusaccaru bihi naar kan saddexaad oo qofka xoolo inta bixiyo ilaahay dartii aan u bixinine hebel waa deeqsi ha lagu yidhaahdo darteed u bixiyey kaana wuxuu noqonayaa awalu man tusacaru bihi naar marka wacaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun qabla cubaadi lwathan macnahaas xadiidkaas inuu maaragtay wadaadku milicsanayay ayaa laga yaabaa haddii macno ishkaalka yimaado xadiidkaasaa jawaabtiisii noqonaya weyaan qaala almusanifu raximah اllahu waxaan ku dhex jirnay altawaaducu wanabdu اlkhuyalaa'i wاlkibriyaa qodobkaasaaynu ku dhex jirnay qofka aalibulcilmiga ah in laga doonayo dabacsanaan oo dadka uu maaragtay muslimiinta garabkiisa u raariciyo uusan mid qalqallafsan noqonin labo in uu kibirka iyo isqaaqaadka uu ka tago maxaa yeele waxa aafatulcilmi wey tii baanu ku dhex jirnay markaasuu musanifku wuxuu yidhi falzam raximaka allah allusuuqa ila alardi waalisdiraa'a calaa nafsik wahadmaha wamuraghamataha cinda اlistishraafi likibriyaa'in aw qadrasa falzam laazim raximaka allahu ilaahay kuu naxariistay ardayahow allusuuqa ila alardi isku dhejin oo aad dhulka isku dhejiso yacni dhulka isdhig ha kibrin mar haddaad qaalibulcilmi tahay kibir laguuma ogola allusuuqa ila alardi dhulka inaad isku dhajiso walijraa'a calaa nafsika naftaada inaad xaqirto oo aysan kula weynaanin wahadmahaa naftaada inaad jebiso oo hadday kibri lahayd aad u diiddo kibirkii wa muraaqamatahaa naftaada sankeedii inaad boorayso oo dhulka aad ku riddo irqaam aad ku samayso oo aad sandullayso weeyaan goorma way laakiin marka aad naftaada xaqirayso oo aad jajabinayso oo dhulka dhigayso oo sanka ciidda u darayso waa goorma cinda alstishraafi likibriyaa'in aw khatrasa markii naftu ay u hanqaltaagtoy milicsato ay fiiriso istishraaf la yiraahdo kor indhaha u qaada weeyaan likibriyaain ila kibriyaain isla weynin markay naftu milicsato oo kor indhaha u fiiriso aw khatrasatin ama isla yaab oo kibirkii iyo tacajubkii waa khatrasadana iska kibirkii weeyaan markay isla weynaato naftu inaad dhul ka dhigtaan rabaa oo tiraahdo qadarkeedii aad tusto kibir inaysan maaragtay xaq u lahayn inaad tustid baa la rabaa marka istishraafka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan yani markii la yidhaahdo istashrafa fulaanun waxaa la leeyahay idaa rafaca basarahu wa nadara ilayha weliba waxay ku daraan istishraafka waxaa la yidhaha markuu meel fog fiirinayo oo gacantana uu ku daro oo saa u fiiriyo ayaa la yidhaha gacantiisa intuu saaro halkaa uu sameeyo baa istishraafka la yidhaahdaa taasaa loo jeedaa wejiguu gacanta saaraya markaasuu sheegii aad u fiirinaya marka markay naftu sidaas oo kale kibirka u milicsatay u raadiso dhulka inaad dhigta baa laga rabaa ow amase markii ay naftu ay milicsanayso xubbi duhuuri inay muuqato oo dadka aqraantiisa dadka yani la da'da ah oo la jiilka inuu ka saro maro oo daahiroo noqdo ummadoo dhan ay aqoonsato uu doonayo xubbuhuura la yidhahda xubbuhuur habeen dhowtaan soo marnay wuxuu sheekh albaani raxmatullah calayhi dhihi jiray xubu uhuuri yaqsimu uhuura buu dhihi jiray dadka oo jeclaado inay ummadda dhexdeeda ka muuqdaan jacaylkaas baa qofka dhabarkiisa jebiyo diin la'aanuu ku dhigaya xubu uhuur yani waxa weeye adigu inaad maaragta muuqato oo ummadda dhexdeeda aad ka muuqato arrintaas waa arrin aad iyo aad nooca kibriyaga ka mid ah weeyaan aw cujbin ama markuu qofku isla yaabo iscajabgeliyayaan cujbiga waa marka iscajabgeliso adiga ayana waxa weeye markay naftu u hanqaltaagto sa ay u milicsato inuu ku soo celiyo ayaa la rabaa isla weyninka uu ka soo celiyo weyaan iyo wanaxwi daalika arrimahaas aan soo sheegno wixii la mid ah min aafaati alcilmi oo min aafaati alcilmi cilmiga aafooyinkiisii cudurradiisi ka mid ah cudurkii alqaatilati lahu cilmiga dilaysay almudhibati lihaybatihi cilmiga haybadiisii iyo sharaftii ou lahaa baabi'inaysay almudfi'ati linuurihi cilmiga nuurkau lahaa daminaysay waxaasoo idin aafaadkaas inuu qofku ka fogaadabaa marka aalibulcilmiga naftiisa inuu hanto oo kibirka uu diido waxuu ka faa'iidaysanayaa cilmigiisa inuu naafic noqdo cilmigiisa inuu mid nuura noqdo cilmigiisa inuu haybad ku yeesho arrimahaasoo dhan bay sababaysaa markaa naftaada qabato laakiin markaad raacdo oo cujbi iyo xubuduhuur iyo kibir iyo wax lamida oo ku galo cilmigaadaba u tirtiraa waa aafaadka cilmiga wey aafooyinka cudurrada cilmiga uu leeyahay baabi'iyabuu ka mid yahay intaasuu shiikhu isku daray waa aafooyinkii cilmiga dilayey waa aafooyinkii haybadda cilmiga ou lahaa tirtiraysay oo kaa qaadaysay nuurkii cilmigana daminaysay weeyaan kullama isdadta cilman aw rifcatan fii wilaayatin falzam daalika sheikhu wuxuu leeyahay raximahullah wa kullama isdadta mar kasta ood kororsato ood ziyaasato cilman cilmi aad ziyaasato oo xaraf cilmiga uu kuu kordho aw rifcatan fii wilaayatin ama mansab laguu magacaabo rifca sarrayn xagga madaxtinimadii jago lagu siiyo yacni maaragtay darajo lagu siiyo mar kasta oo ama madax aa noqoto ama cilmi ilaahay kuu kordhiyaa falzam daalika buuyi naftaada inaa xakamayso oo kibirka u diido laazim maxaa yeele qofka markuu inta cilmi yeesho khalqiga ilaahay ku kibro uu iskala weynaado waxa weeyaan nuurki cilmiga nuurkiisii haybadiisii barakadiisii way tegaysaa weyaan wakadaalika markii madax lagaa dhigo oo meel laguu dhiibo waa inuu qofku u dabacsanaadaa dadka u tawaaducaa laakiin ummadda yani isku tabci maaha laakiin akarka ummadda markuu darajo yar helo oo mansab yar ou helo waxaa waaye dadkii saaxiibadiiba maba yaqaano dadkuu la soo koray dadkii uu rafiqada la ahaa waxa markaas ay isku ay darajada yihiin ama ka sarreeyo unbuu ka heybaysan inta kale albaabaduu ka xeranaya waa waa jahli wey markaasoo kala raba tawaaduc inaad dadkaagii iyo ummadoo dhan iyo mas-uuliyaddan inaad ummadda u hayso inuu qofku garto baa la rabaa inaad albaabka ka xiranin dadka yaa la rabaa weya marka arrinkaas mar alla markaa cilmi kororsato ama darajana ilaahay ku siiyo mansab aad tagto waxaa la rabaa tawaaduca iyo khafduljanaaxa inuu qofku laazimo baa la rabaa weya marka intaas samaysa maxaad heli musanifku wuxuu ku yidhi tuxris sacaadatan cudmaa waxaad koobaysaa markaasi sacaadatan liibaan cudma oo weyn liibaan weyn baad heli adduunkana nin sharaf iyo qiimo ku noolabaad ku noolaadabaad noqon aakharana cizi iyo sharaf iyo ilaahay agtiisa karaamo ah ayaad ku noolaanaysaa weyaan wa maqaaman darajana waad koobi maqaam boos baad koobaysaa maqaam darajo oo yaqbituka calayhi annaasu dadka ay kugu kantaan يعني dadka kugu xasaan اختلاف waxa la yiraahdaa kama shabaa la Soomaaliya kam kama shab macna hasad ma wa no yani darajadan hasadka cagsigiisa way hasad waxa la yiraahdaa qofkaan ilaahay cilmiga siiyey caqliga siiyey xoolaha siiyey owlaadda siiyey darajada siiyey yaad waxaad jeclaanaysa inuu ilaahay ka tirtiro wuxuu dhan dhaafiyo ilaahu owlaad la'aan dhig ilaahu cilmi la'aan dhig ilaahay xoolo la'aan dhig oo kale kaasa xasad la yidhaahda nicmadii ilaahay qofkaan siiyey inay ka zuusho inaad jeclaato ayaa xasadka la yidhaahdaa laakiin khibta waxaa la yidhaahdaa ikhtibaadka waxaa la yidhaahdaa qofkan ilaahay baa siiye cilmiga adna inaa ilaahay weydiisto tiro ilaahw hebel cilmigiisoo kale isiid kiisu ilaahw tirtir ma ah adna ilaahay isiid yani wax saasoo kale ikhtibaadka la yidhaahda marka darajo waxaad gaaraysaa ay dadku kantaanoo yidhaahdaan ilaahayo ninkaasoo kale maqaamkiisa la gaarsiin ayaad helaysaa weyaan wamaqaaman darajo baad koogi oo yaqbituka ay kugu kantaan calayhi annaasu dadku ay kugu kantaan وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية الراوية في كتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال وحو أفرب ميشا نوسو بورينيا هذا أي نوكين وحو عن عبد الله عبد الله وحال لقوري ابن الإمام إمام كويل كيسي أها الحجة حجada ahaaye lagu kalsoonaad yani xadiidka oo wariyo alraawiyati oo raawiga ahaaye kutub kutub sit raawiga u ahaa kutub sit waa taqaanaa alummahaatu sita la yidhaahdaa waa bukhaari iyo muslim iyo afarta sunanka ah intaasaa la yidhaahdaa inkastoo culammada qaar kale ay sheegsheegaan laakiin intaasaa caam afarta sunanka abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah iyo nasaa'i iyo bukhaari iyo muslim kutub sita la yidhaahdaa ayuu culummada xadiidkooda warisa buu ka mid yahay imaamkaas imaamkaas waa kee bakr ibn cabdilaahi almusani yani sheekha bakar la yidhaahdo oo reer musan qabiilka la yidhaahda ka tirsanaa raximahum ullahu tacaala bakar iyo wiilkiisii oo cabdulaahi ahaaba allah u naxariista e qaala cabdulaahi wuxuu yidhi waa wiilkiiba hadlaya aabbihiisu ka hadlaya cabdulaahi baa wuxuu yidhi samictu insaanan yuxadiu can abi qof baan maqlay yuxadiu ka sheekaynaya can abi aabbahay oo bakara ka sheekaynaya baan maqlay annahu kaana aabbahay inuu ahaa waaqifan bicarafa carafa mid taagan ayuu aabbahay ahaa carafuu taagnaa markuu carafo taagnaa yowma carafa wuquufkiibuu samaynaya maalintaas sagaalaadka ah ee bisha dilxija ay sagaalka tahay ayuu mowqifka carafo taagnaa aabbahay markaasuu faraqa ay raqa qalbuhu qalbigiisaa jilcay oo dabcay oo raxmad u gashay markuu arkay dadka muslimiinta ahoo labadaa go' keliya watoo madaxu u wada qaawan yahay oo sacabada hoorsanayo rabbi baryay markuu arkayba qalbigiisii dabcay jilaac baa galay raxmad baa qalbigiisii gashay faqaala markaasuu bakr wuxuu yidhi bakr bn cabdilaahi lmusani ayaa wuxuu yidhi lowlaa annii fiihim laqultu qad gufira lahum yani fiiri sida naftiisa oo uu liidaya fiiri wuxuu leeyahay lowla annii fiihi dadkaas haddaanan anigu ku dhex jiri lahayn ilaa anaa hadda carafo la taagani aniga carafo la jooga haddaanan anigu ku dhex jiri lahayn oo caasiga ahi laqultu waxaan odhan lahaa qad ufira lahu laqad ufira lahu qad ufira lahu waa loo dambi dhaafay baan dhihi lahaa dadka siday khayrka ka muuqdo laakiin dambi dhaafkoodii ana ana ku dhex jiro dambiila ah uu leeyahay asaas xaqiraysa ma jiro dembigaygii aniga aan kula dhex jiray yaa laga yaaba inaan loogu dembi dhaafin marka asagiiba isliidaya sheekhii wey hadalka aarkaasi kharajahu dahabiyu alimaam shamsudiin dahabi ayaa arintani soo saaray uma qaala markaasuu dahabi hadalka asagoo tacliiqinaya wuxuu yidhi qultu waxaan idhi buu yidhi dahabi waa odhanaya kadalika sidaasoo kale yambaqii waxaa haboon lilcabdi addoonka waxaa u haboon أن yuzriya inuu xaqiro calaa nafsihi naftiisa inuu xaqiro wayahdimahaa ouna burburiyo naftiisa jabjabsho oo hadmi ku sameeyo weyaan waxaan jirin oo ka dhigo yani naftiisa inuu xaqiro unbaa loo jeedaa sidaasoo kale qofka addoonka ku habboon marka masalada marka alwusuuqu ila alardi waa cagsigii khuyalaaga iyo kibriyaaga cagsigiisii cilmi hadaa rabta ilaahay inuu ku siiyo cilmigaagana naafic oo ka dhigaahi waxaa la rabaa tawaaduca inaad laasimto kibir la'aanta inaad laasimto naftaada inaad xaqirto hadday kuugu sheekayso adaa cilmi badan maya jaahilaa tahayde jaahilad baa tahayde liid naftaada la dir qadarkeedii meelaan ahayn ha u ogolaan marka masaladaas waxay keenaysaa qofka mar walbaba inuu ilaahay ku xiran yahay cilmina inuu u kordhaayo markuu maarata saasoo kale kibirka iska dhaafo marka taalibulcilmigana naftiisa inuu xaqiro baa la rabaa weeye alqanaacatu wazahaadatu qofka taalibulcilmiga waxyaalaha aadaabta laga doonayo waa qanaaca baa la yidhaahdaa iyo zaahidnimo qanaaca maxaa la yidhaahdaa alqanaaca waxaa la yidhaahdaa الرضا بالقسم اليسير يعني الرضا بما قسمه الله لك ربي وحي أو أذيك كو قري أو كو قدري إن أذكر راضي النقطة وحي إلهي كسيين راضي كتا علمه إلهي كسي راضي كنقو حوله إلهي كسي راضي النقو أولاده إلهي كسي جاهه كسي أنت إلهي كسي كل راضي النقو قناعة تاسا لي هذا qanaacada taasaa la yidhaahdaa uhdigana maxaa la yidhaahdaa uhdiga waxaa la yidhaahdaa azahaada buu yidhi waa zuhdigii weyaan waxa weyaan waxaa la yidhaahdaa azuhdu fi dunya adduunka oo lagu zaahido waxa weeye tarku xalaalihaa makhaafata xisaabihi yacni in laga tago adduunyadii shaygii xalaasha u ahaa inuu qofku faraha ka qaado xisaabtiisa asagoo ka baqaaya makhaafata xisaabihi iyo watarku xaraamihaa makhaafatu ciqaabi shayga xaaraamtana inuu ka joogsado isagoo ka baqayo in maaragtay lagu ciqaabo xaaraamta ka baqayo ayaa la yidhaahdaa marka zugbiga iyo qanaacadu waa laba shay oo la doonayo ardayga ama qof kastoo muslima inuu ku sifoobo khaasatan ardayga inuu kusii sifoobo oo ku tilmaamnaada la doonayo weyaan inuu qofka ku sifoobo waa la rabaa ولذلك إمام الشافعي رحمه الله قناعة مركو كهب لي قفت إلهي قناعة سيو وحبه جراء القناعة تورث الراحة قفت مركو قناعة لي ماذا وكو قناعة إلهي وحو أقدر الرال وكو نغضاهي وحي دحشينيسا راحة بي دحشينيسا واستراحة وسواس قلبي سجلي ملك وحي إلهي سيب راضي فيه قناعة واتاوه زهدقنا waa nabigaaba noo sheegay calayhi salaatu wasalaam zuhdiga yani waxa weye xadiid oo ibnu maajah uu soo saaray sanadkiisana uu daciif yahay laakiin yani turuqdiisa markii la geeyo imaanayo maaragtay xoogaysanayo oo ku xoogaysanayo sheekh naasirdiin alalbanina saxiixadiisa uu ku sugayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ishad fi dunya yuxibuka allah adduunkan ka zaahid zuhdiga yani xaaraamtiisii iyo wixii shubahaadkiisii iyo ka tag faraha ka qaad ilaahay baa ku jeclaanaya washad fii maa cinda annaasi yuxibuka annaasu dadka gacantooda waxa ku jirana ka tag faraha ka qaad bani aadamka ha weydiisan xoolahooda yuxibuka annaasu markaas dadka ku jeclaanaya haddaa bani aadamka tiraahda maanta wax weydiisato oo barri wax weydiisato oo saa waa ku nacaya marka dambe soo maha waxay garanaysaa inuu allah addoommadiisa ou khilaafsan yahay son la mid ahayn allah qofka baryaa oo baryadiisa ilxaax ku sameeyo marba marka ka dambaysa waa sii jeclaada ilahi subxana wa tacaala inaad ilaahay bariso marba oo weliba ilxaax ku samayso ilahay waa jecelyihi insaankuna waa necab yahay weya qofka baryada badan waa maxay buu ku odhanaya marka qanaacada iyo zuhdiga qofka taalibulcilmiga inuu ku sifoobo waa la rabaa wuxuu yidhi altaxallii bilqanaacati wazahaadati ataxallii qanaacada yani waxa weeye altaxallii inuu isku qurxiyo taalibulcilmigii bilqanaacati raalli ahaansho uu ku raalli yahay wixii ilaahay u qadaray iyo wazahaadati zuhdiga oo shubahaadka uu ka zaahido uu ka tago muxaramaadkana uu ka tago oo isku qurxiyaahi ayaa qanaacada loo jeedaa wa xaqiiqatu zuhdi zaahidnimada xaqiiqadeeduna waxa weeye azuhdu bilxaraami azuhdu zaahidid weeye bilxaraami xaaraamta laga zaahido yani can ilxaraami oo kale wey bayo alba can waa laisku badbedelaa can ilxaraami inaad ka tagtid xaaraamkii walibticaadi oodeedii ama beerteedii ama shirmadii ay lahaydna inaad ka fogaato baa la qofka uu ka fogaado xaqiiqatu zuhdi waa kaa wey xaaraamta ka tegisteeda xataa daydkeedii wareegsanaa inaadan u dhowaanin ood ka fogaato baa la maxaad uga fogaanaysaa ood uga zaahidi bilkafi ka harib ood ka joogsato can ilmushtabihaati waxyaalaha isku ego xaraam u eg xalaalna u eg oo shabah u kaa galo waxaa kaa galay way iskaga kaa ekaadeen ma xalaalba ma xaaraamba ma kala garanaysa kaasoo kale inaad ka tagto kaarka iyo wa can inaad u hanqaltaagto ood eegato ilaa maa fii aydi nnaasi dadka gacantooda waxa ku sugan xoolaha dadka inaad adigu raagsato oo doonato tidhahda ha la isiiyo oo doonato taas fiiradaas taqalluca aad eegaysa xataa inuu qofku ka fogaado baa la rabaa inaad dadka inuu qofku ka fogaado ayaa la rabaa marka xaqiiqatu zuhdiga waa sidaa shiikhu uu sheegay weeye xaaraamta in laga fogaado xinaheedii iyo maaragtay shirmadeedii aan loo dhowaanin arrintaasna waxay keenaysaa shubahaadka inuu ka fogaado qofka waxaad ogtihiin shubahaadka oo laga fogaado xadiidkii nucmaan ibnu bashiir oo saxiixaynka ku sugnaa nabigeenna uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun xalaashu way caddahay waa la yaqaan way caddahay wa baynahumaa umuurun mushtabahaatun laa yaclamuhunna kaiiru min annaas waxaa u dhaxeeya xalaashii xaaraamtii waxyaalo isku egoo qofka ka dheehgeli karo oo dadka badankood aynan garanaynin dadka ahlucilmigaaba fahmi kara weyaan nebiga marka muxuu ku dardaarmay mustabahaadkaas xaggee laga istaagi waa wax isku xalaalna u eg xaaraamna u eg aadan kuu kala caddayn ma xalaalba ama xaaraamba kuma kala cadda markaasoo kale nebigu ma odhanin halla iska isticmaal waa shubhe qaaga laguma dhihin wuxuu yidhi faman ittaqa shubuhaati qofka ka fogaado ka dhowrsado waxyaalaha shubahaadka ah iska ilaaliyo oo aana xaaraamnimadeedii ama xalaalnimadeedii aynan caddayn faqad istabra'a lidiinihi wacirdihi qofka diinkiisii iyo sharaftiisii waa ilaaliyo wuu bari yeelay xumaanoo dhanbuu ka bari yeelay waman waqaca fi shubuhaati qofka shubha ku dhexdhacana waqaca fi lxaraam shubhadaasa marka waxay ku gaarsiini xaaraamtii inaad ku dhacdo shubhaa gashay saa u socotid xaaraamtii baad dhexgelaysaa markaasuu miiaal sameeyey nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi karaaci yarcaa xawla alxima yuushiku an yartaca fiihi wuxuu la mid yahay qofka shubhada galay qof xoolo ilaalinayo oo ku ag ilaalinayo beer wareegsan agteeda ku ilaalinayo beer dayd leh qof xoolo ku ag ilaalinayo xoolaha markaa maanta ku ilaaliso haddaa ka celceliso berri ka celceliso maalinka dambe waa gelayaan beerta wayna daaqayaan sidaasoo kale markaad si kasta iskaga qabato adna maalinta dambe adoo xaaraantii dhex fadhiyaa is arkaysa marka waxaa la rabaa qofka shayga shubahaadka ah inuu ka fogaado dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka rasuulkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa shaki ma kaa galay haa faraha ka qaad haddayba shubxa tahay ka fogow waxaana shaki lahayn raadso diinkaada markaas yani faqad istabra'a lidiinihi wa ayuu qofka noqonayaa mid diinkiisa la beri noqdo buu noqona weyaan sidaa darteed yani waxa weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaad ogtihiin qanaacada wixii ilaahay siiya isagoo rasuul ilaahay ah oo allah uusan waxba u waayin isaga oo jasiiralcarabiya inteeda badan madax ka ah haddana xaalkiisa nabiga seebuu ahaan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ahaan jiray yanii adduunyada lama tegi jirin qanaaco iyo zuhdi buu samayn jiray waa zaahid buu nabigeenna ahaa salawaatu wasalaamu calayh wuxuu ku seexan jiray yanii dirin markaasaa dirintaas oo aan wax firaasho ka xiga la arag yaa raadkiisa dhabarkidhankiisa ayuu maarata raadayn jiray ay ka muuqan jirtay dirinta uu ku seexday wuxuu leeyahay caaisha radi allahu canha waxay leedahay xadii imaam albukhaari fii saxiixi uu ku soo saaray ayay waxay leedahay kaana firaashu rasuuli illahi sal lla alay wasalam min adabin waxashwuhu min liifi nabiga firaashkuuba ku seexan jiray maqaar buuba ahaa oo ay geetimirka baasha laga soo guro liifka la yidhaahdo caleynta oo geetimirka looga dhiga dhexda sida suufka loo geliyo oo kaleeto waxaas ku seexan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam adduunka maalintuu ka tegayey nabiga calayhi salaatu wasalaam wax hoolama bal qamiiskiisii dircigiisa uu dagaal kugu geli jiray baa nin yahuudiya rahan uu u agyiilay raashin uu ka soo daynsaday buu u yiilay markaasuu waxa laga dhaxlay yacnii dameerkii uu daabaduu fuuli jiray iyo hubkiisii uu mooye wax kaloo laga dhaxlay aynan jiray rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh ولذلك إمام مسلم في صحيح وقورنا عن النعمان بن بشير وحول عمر بن الخطاب وكشكي ما أصاب الناس من الدنيا زمن كيسي وحو كشكي وحدثك أصيبي أدونك أي حوله أي هرن يعني وقت عمر وادتي ووقت الديوان كلا قري وحكى عيدا كأي علمه الشيء كله إن وحلصيه وقري بيت المال كمسلمين تحلقي سيجري بنك الإسلامي قال لقي سيجري marka markay dadkii ay xoolo yeesheen u arkay buu cumar ayuu ka sheekeeyey markaasuu wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuul allahi sal alla alay wasalam yadallu lyowma yaltawii maa yajidu min addaqali maa yamla'u batnahu waxaan arkay buu yidhi anigana maanta idinka nicmada anaad haysataan waxaan la jooga rasuulka ilaahay ayaan arkay oo calooshiisa la duuduubaya gaajo darteed oo u duuduubay isla markaa markuu gurigiisa tegeyna aanan ka helin yacni maaragtay daalka waa ladhahda addaqal maa yamlau batna daqal waxaa ladhahdaa radiiu tamri baa ladhahda timirta teeda liidato timirta mideeda xun xataa gurigiisa uu ka waayo wuxuu cuno وحو عراش تربوحي بوايه صلوات الله وسلامه عليه مركز زهد وشيء آدي آدوين قناع عظم صدوك له قلت إلهي قناع أوسيه وأوحوين حديث إمام مسلم ترمي بماجة أي وريان حديث عبد الله بن عمر بن عاص ورسول فيه عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه wuxuu leeyahay rasuulku waa liibaanay qofkii muslimay oo muslim noqday diinta islaamka qofkii qaata liibaan uma harin oo wax asaga quud ku filanna ilaahay siiyey quud ku filan wuxuu cuno ilaahay siiyey isla markaana waqannacahu allahu bima aataahu ilaahayna uu ka yeelo qofkaasi mid ku qanaaco qabo wuxuu rabbi siiyey qanaaco ku qabo ilaahay uu ka yeelay marka qanaacadu waa shay aad iyo aad u qiimo badan weeye iyo zuhdiga taalibulcilmiga inuu laazimana waa laga maarmaa waxa weye waxa ugu muhiimsan siduu shiikhu sheegay weeye xaqiiqada zuhdiga waa inaad muxaramaad xumaadka iska ilaalisa bal aadan u soo dhowaanin xinaheeda iyo maaragtay seeraheeda aadan agteeda soo istaagin ayuu qofku ku liibaanaya weyaan wuxuu yidhi musanifka raximah llah wayu'haru can alimaam ashaaficiyi raximah ullah wayu'haru waxaa la guuriyey oo lasoo raray can alimaam ashaaficiyi imaam shaafic waxaa laga soo raray raximah ullahu raximah llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi low awsaa insaanun liacqali nnaasi surifa ila zuhaadi low awsaa hadduu dardaarmo insaanun qof hadduu dardaarmo xoolihiisii u dardaarmo wey yuu u dardaarmaya liacqali nnaas dadka kan ugu caqliga badan hadduu u dardaarmo yacni markuu dhimanayo soo qofku ma lahan qayb ou dardaarankiisa xoolo bixin karo qayb loo ogolyahaa jiro maalka markuu qofku dhimanayo horta isagu ma laha wuxuu ku leeyaha ulu saddex meelood hal meel buu leeyahy halkaa meel buu dardaarmi karaa qofku yowna u dardaarmi karaa dadka aan dhaxalka lahayn dadka dhaxal kale ilaahay baa wuxooda siiyey ulukaasaa loo ogolyaha inuu sadaqaysto hadduu qofka markuu dhimanayo uu yidhaahdo xoolahaydii ulukii aan lahaa dadka kan ugu caqliga badan baan u dardaarmay hadduu yidhaaha yaa la siin yaa la siina yaa dadka caqlu naas ay yihiin imaamu shaafic wuxuu yidhi surifa ila zuhaabi dadka zaahidiintaa la siinayaa buu loo leexinaya ilaa ninkan acqalu naas uu sheegay yacni qofka qofka ugu caqliga badan waa qofka zaahidkaa ah, wey saasuu u jeeda qofka zaahidka ah ayuu yahay qofka ugu caqliga badan maxaa yeelay waa qof xaaraamka iska ilaaliyey shubahaadka iska ilaaliyey bani aadam xoolihiis aan u hanqaltaagin oonan eegin oo wixii ilaahay siiyana ku qanaaco qabo qofkaas weeye waa acqalu nnaas xaaraamtiiba iska ilaaliyey marka dadka zuhaadaa la siinaya wey marka min baabi taqliib baa la yidhaahdaa yani acqalu nnaas dad badanoo caqlila way jiraan laakiin sida qaalibkaa laga hadlaya imaam shaafic uu ka hadlaya taasaa loo jeeda wey وعن محمد بن محمد بن حسن الشيباني وصاحب أبو حنيفة أبو حنيفة صاحب كيسيوي محمد بن حسن الشيباني يا وحى لجور يا شيخ رحمه الله تعالى إلهي هؤلاء حريستين لما قيل له مركي ليري محمد بن حسن الشيباني ليري ألا تصنف كتابا في alaa tusanifu maad saniftid ood qortid oo noo aliftid wey maa noo aliftid kitaaban kitaab oo fi zuhdi zuhdiga ku saabsan uhdiga ma kitaab nooga aliftid baa la weydiiyey sheikaas maa noo aliftid baa layidhi qaala markaas wuxuu yidhi qad sanaftu kitaaban fi lbuyuuci yani waxaanba qad sanaftu waan alifay oo waan qorayo waaba idiin qoray kitaaban kitaab baan idiin qoray kitaabka oo filbuyuuci beeca ku saabsan ayaan idiin qoray marka qofkii kitaabka beeca yaqaano oo ku dhaqmaahi waaba zaahid weeyaan maxaa yeelay kitaab ulbuyuuc waad axaadiistii baa lagu soo uruuriyay kitaabu ulbeeca la yidhaha soo maa abwaab lbuyuuc baad arkaysaa kutubta axaadiista ku taallo fiqigii beeci baa ku yaallo oo kitaablbeec la yidhaahda buu leeyahay baad arkaysaa sidaasaa la yidhaahda kitaabka beeca markuu qofku fahmo oo u akhristo oo ku dhaqmaayo xalaal buu quudanaya xaaraan bannaanku ka istaagaya yani xagga dhaqaalihiisii iqtisaadkiisii mid xalaala buu noqonaya mid ku dhaqmo xaaraanta iyo shubahaadka dhan uu iska ilaalin sidaa darteed wuxuu leeyahay musanifka markuu uu hadalkaas uu fasirayo yani hadalkan maxamed ibn xasan ashaybaani hadalkiisa qad sanaftu kitaaban fi lbuyuuci buu yidhi yacni wuxuu u jeedaa الزاهد قفك الزاهد كل إله ذاهي وحوي من يتحرز عن الشبهات قفك إسكا إلاليو حيالها walmakruuhaati waxyaalaha karaahada oho la nacab yahay iska ilaaliyo fi tijaaraati ganacsiga dhexdiisa ganacsiyadiisa ka ilaaliyo wakadalika sidoo kalena ka ilaaliyo fii saa'iri mucaamalaati mucaamalaadkiisa oo dadka la yeelanayo shaqooyinka iyo acmaasha oo dadka la yeelanayo ka ilaaliyo walxirafi iyo xirfooyinka iyo shaqada lagu shaqaysto shubhooyinka qofka ka ilaaliya makruuhaadka kaasaa hadalka sheekhu wuxuu kasoo guuriyay kitaabka tacliim mutacallimka ah oo zarnuuji leeyahay buu hadalka kasoo naqliyay weeyaan marka maxamed ibn xasan shaybaani hadalkiisa uu yidhi qad sanaftu kitaaban fi lbuyuuci waa hadal weyn sidaa darteed annagu inteenna badan ganacsiga iska galnaa nin walba dalab buu iska yidhaahda qofka isagoonan maxaa xalaala maxaa xaraama uusan kala baranin ayuu maarata iska gelaya marka waad ogtihiin islaamka diinteena islaamka way taqaanaa oo kutubtaasaana la kaga qoray qaabka qofka u ganacsanayo maxaa xalaal ah maxaa xaraama ah, maxaa shubhaad ah maxaa makruuhaad ah kulli waa noo qorantaha kitaab dhana waasaca weeyaan marka annagay muslimka ahaa oo kitaabkeennii ay kutubteeni noogu taalla buyuucdii ma akhrisanayno gaalada way leeyihiin waa arka baab iqtisaad la yidhahdo adduunyada jaamacadana waa lagu dhigaa dhaqaalaha waa la bartaa waxa weeye nadariyaad ay leeyihiin iyo waxbay samaystaan isku ayaguna tooda ku shaqaystaan ay wataan annagii keeni ma baranayno tijaaradoo dalq iska leeyahay marka qof kasta oo tijaaro inuu gala rabaayo abwaabulbuyuuc inuu barto waa laga maarmaan siduu xaaraanta iskaga ilaaliyo xoolihiisa sakada uga bixiyo qishka uu iskaga ilaaliyo ribada uu iska ilaaliyo beenta wax lagu gato iska ilaaliyo beeculqararka waxa la yidhaahdo oo kalada ah la iska ilaaliyo beecu maa laa yamlik wuxuusan hananin oo maarata uu gadayo waxyaalo fara badan baa maaragtay suuqaas hadda waxa ku dhex jira markii maalin walba su-aala lagu soo weydiinaya wadaadada la soo weydiinaya yacni waad arkaysaa intaasoo mas'alaa waxaa waaye maalinba mas'alo cusubaad arki oo qofku uusan isagoo dhala uu gelayo dad badan baa marka ilaahay oo dad badan oo ilaahay toosiyaba waracnimo adeegsado markaas ninka culummada weydiinaya ama wadaadada weydiinayo waa nin xalaal rabo weeye marka waxaa la rabaa qofku markuu kitaab beec inuu gala rabaahi kitaab ulbuyuuc inuu darso maxaa yeelay zugdiga shayga uu ku jira kaawi xalaal inaad quudatana oo raashinkaa cunayso ee xalaal noqotana waxay ku xihan tahay ducadaada in la aqbalo ducadaadaba ilaahay wuxuu ku aqbalaa xalaashaada haddaadan xalaal quudanina xaaraan quuto aad tahay ilaahay ducadaada aqbali maayo ma aqbalayo marka shiikhu sidaas buu yidhi yani zuhdigaas ayuu arrintaa ka warramaya weli marka zuhdigii qanaacadii aanu ku jirna wuxuu yidhi musanifka raximahullah wacalayhi ay calaa hada alasl asalkii hadda aan ka soo hadlayno markaynu qabanno oo ahaa alqanaacatu wazahaada qanaacadii iyo zuhdigii ah falyakun ha ahaado muctadilan mid dhexdhexaystay ha noqdo aalibkii qofka ardayga ah ama qofka muslimka i fii macaashihi noloshiisa yani wuxuu ku noolaanayo yani waxaa loo jeedaa maa yaciishu bihi waxa uu ku noolaanayo mid dhexdhexaysta ha noqdo bimaa shay ha dhexdhexaysto laa yushiinuhu aanan ceebaynaynin oo ceeb aanan ku noqonaynin ha dhexdhexaysto yani weligaa wasad noqo maxaa yeele ummadda muslimiinta wasad ah cadliga iyo dhexdhexaadka ku soco saasaa loo jeeda ee xaaraanna ha aadin shubhana ha aadin shubahaadna ha aadin baxayu meel yani marka laleeyahay ha dhexdhexaysto noloshiisa iyo wuxuu ku noolaanayo waxaanan ceebaynin leeyahay waxaa weye baxayu yasuunu nafsahu waman yacuulu baxayu meeshii yasuunu ou ilaalinaya nafsahu naftiisa ou ilaalinayo waman dadna uu ka ilaalinayo yacuulu isaga uu nafaqeeyo waman yacuulu waanu dadka uu isagu ka mas-uulka yahay wey cala rajuli ahlahu markaa tidhaahdo idaa anfaqahu wey markuu nafaqo siiyo ou biilo baa loo jeeda naftiisa iyo dadkii uu biilayeyba yani si uu uga ilaaliyo shubahaadkii muxaramaadkii weeyaan walaa yaridu uusanna imaanin uusan soo aroorin mawaatin adillati dalkiisa wadankii yani dhul dulliga meelihiisa iyo walhawaani yani xaqiraadda iyo liidnaanta liidashada meelaheeda iyo amaakinta ay leedahay si uusan marka u aroorin yani qofka markuu muctadil yahay xalaasha ku sugan yahay xalaasha keliya oo ku eg yahay oo uusan xagga xaaraantana u janjeeran shubahaadka xaggoodana uusan u janjeeranin baa loo jeedaa marka wuxuu ka badbaadayaa naarihii dulliga iyo ihaanada meeshii ahaydoo dhanbuu ka badbaadayaa buui arrintaasuu ka badbaadayaa marka qofka waxaa laga rabaa in adduunkan uu wax un xalaala ku ekaysto ilaahay intuu kuu qarawaatanay xolaada haddaa aad yani maaragtay cunadaada cunnadaada haddaa xaaraam ku raadsatana waa lagugu siin haddaa xalaal ku raadsatana waa lagugu siinaya adduunkan intuu ilaahay kuu qoray adoon dhammaystiran ka tegi mayse marka marba haddii xalaal haddaad ku raasato lagu aad tegayso laguu sahlayo xaaraam haddaad ku doonatana laguu sahlayo waxa way inaad xalaasha keliya ku adkaysataa la rabaa ina xalaasha keliya ku adkaysata baa la rabaa ninbaa subaxi soo kallahayo inuu daddaco inuu maaragta wax khiyaano in uu maaragtay isbaaro dhigto oo dadka boob iyo xoog uga qaato ayuu suluxi ku soo ula soo kacayo mid inuu qalin ku xado oo maaragtay khiyaano ku sameeyo yacni uu dhasancaad mid ku sameeyo dadka xoolahooda qaato waxaasaa dadka u soo marka qofkaas waxa wey waa loo sahlaa shartaa loo fududeeyo hadda xalaal ku doodatana waa lagu maaragtay yacni maaragtay waa lagu sahli maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi fattaqu allaha waajmilu fi طalab ilaahayna ka baqa doonista aad risqa raasanaysaanna quruxsada quruxsada oo dariiqii xalaasha ah ka dhigta wey shiikhu marka shiikhiisii mashaayikhda wax ka soo bartay shiikh ka mid ah ayuu ka warramaya oon arki doona insha allahu tacaala oo xagga zuhdiga iyo qanaacada oo ilaahay uu siiyey oo ku tilmaamnaa ayuu ka warramaya وحوير وقت وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في سبعة عشر من شهر ذي الحجة سنة 1393 هجرية شيخ خاص رحمه الله تعالى وحولي شيخاني وأها محمد الأمين الشنقيطي shanaaqitada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa shanaaqi dadka muritaaniya ka yimaada baa la yidhahdaa dhulkaasuu degaa sheekhu shanaaqidada muritaaniyiin wey halkaasay degaan oo weliba dhintay toddobiyo tobankii bishii dilxija markuu sanadku ahaa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayuu shiikhaasi dhintay marka yani waxaa laga joogaa dhimashadiisii eh, koob iyo soddon sano taqriiban koob iyo soddon sanaa laga joogaa shiikhiisii wey bakar abu zayd baa sheekh maxamed alamiin shirkidii mashaayikhdiisii ka mid ah raximah llahu tacaala shiikha allah u naxariistee yaa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa shaykhaygu kaana mutaqallilan mid yaraysta buu ahaa min addunya adduunka wuu wax yaroo qanaaco yar wixii uu helo ku qanaco qabay weeye markaasuu yidhi waqad shaahadtuhu shiikhaygu waan arkay waxaanba ku arkay buu leeyahay laa yacrifu fi'aata alcumlati alwaraqiya laa yacrifu inuusanba garanaynin fi'aati alcumlati alwaraqiya cumlada waxaa la yidhaahdaa waa lacagta lacagta cumla la yidhaahda alcumla alwarqiya midka noodka la yidhaahdo weyaan oo aanan ahayn silfarka ahayn iyo aan maaragtay ahayn baalka maxaa la yidhahdaa kudada ahayne warqadda ah lacagta waraaqda ah noodka la yidhaahdo weyaan noocyadeeda fi'aadka waa anwaacdii wey noocyadeeda maba uusan kala garan jirin bashiir sacuudigu ku noolaa shiikha jaamacaadka sacuudigu macallinka ahaa maasha allah waa saaxib adwaa lbayaan waad garanaysaan kitaabka adwaa lbayaanka la yidhaahdo tafsiir qur'aan bilqur'aana la yidhaahdaa ayuu leeyahay kitaab waxaa raacsan majaaz qur'aan la yidhaahdo uu raaciyo kutubo badan uu leeyahay shiikhu nin maasha allah ilaahay maarata allah u naxariisto raximah allahu tacaala marka sheekaygii baa waxaan arkay buu yiri inuu sabaxata lacagti usul kala aqoonso adduunyo uga fog yahay usul u rabin nooca ay tahay ma boqol ba ma laba boqol ba ma kuntan ama toban ba ma ma danaynay ma baraba waqad shaafahani wuu ila hadlayba بقوله هذا الكسوب يقول أنا قبولي أنا أقول لهم لقد جئت من البلاد الشرقية ومعي كنز قبل أن يوجد عند أحد وهي وهو القناع تحويل laqad ji'tu shiikhii baa odhanaya waxaan ka imid buu yidhi min albilaadi dalkaygii baan ka imid uu fasiro shanqiid buu yidhi waa muritaaniyaan ka imid weeyaan wamacii anigana jirkaygana ayada uu yahay kanzun xoolo iyo maal aan leeyahay maalkaasoo qalla an yuujada qalla uu yar yahay an yuujada cinda axadin qof agtii in maalkaasoo kale uu yeeshan uu yaryahay maalkaan aniga leeyahay dad ay yar yihiin ayaan balaadeeda ka imi maalkuu sheegaya waa kee xoolo ma ah wahuwa alqanaacatu wey qanaacadaa ilaahay u siiye subxaana wa tacaala waxay rabbi i siiyaan ku qanacsana walow aradtu haddaan dooni lahaa buu yidhi haddaan dooni lahaa almanaasiba maadaama nin caalima ah u ahaa mansab haddaan dooni lahaa iyo darajo inaan adduunka ga gaaro madax inaan noqdo haddaan raadin lahaa la caraftu ariiqa ilayha waddadii aan u mari lahaa waan garan lahaa buui waan aqaanaa jidka loo maro lacaraftu waan garan lahaa alariiqa ilayha waddada loo mara mid yaqaana baan ahay haddaan adduunya doon ahay maadaama cilmigaas aan leeyahay waan aqoon lahaa waddada xukunka iyo madaxtinimada iyo jagooyinka lagu raadsado waan garan lahaa wey walaakinnii aniguse laa uuiru dooran maayo oo la soo wareegi maayo adduunya adduunyo cala alaakhirati aakhara ku bedelan maayo adduun intaan soo qaato aakhare iska tuuro ma dhacaysa buu leeyahay saasaa marka adduunka uga tegay walaa abdulu lcilma cilmigiina ma bixinayo oo dhiibi maayo cilmigaygii linayli lma'aaribi اdunyawiya dana adduun ma'aarib waa jamcu ma'rabin ma'rabna waxa waaye alxaajatu wey wixii maarata dan ayaa la yidhaahdaa dana adduunyo darteed inaan gaaro gaaristeedana cilmigu ma bixinayo cilmigaygu u dhiibi maayo inaan mansab ku gaaro فرحمه الله شيخي الله نحريسته تعالى الله سريه رحمة نحريسه واسعة واسعة شيخي الله نحريسته آمين إلهي أقبل دعالة إله أقبل marka sheekhaas Maxamed al-Amin Shamqidi rahmatullah alayhi min zaahida buu ahaa wuxuu soo guurinaya hadal sheekha muxaqiqkayga kitaabkan risaalada aniga aan hayo hadal buu yani wuxuu ka soo guurinayaa ninka muxaqiqa ihi sheekh ibnu cuthaymiin uu ka soo guurinayaa hadal sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu ka mid ahaa talaamiidii sheekh maxamed alamiin shinqiiti ardayda sheekh maxamed alamiin shinqiiti ayuu ka mid ahaa waxaa mashaayikhdiisa xataa ka mid aha sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir isacdi wuxuu ka mid ahaa min mashaa'ikh sheekh ibnu cuthaymiin buu ka mid ahaa marka sheekh ibnu cuthaymiin baa wax sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir isacdi ayaan wax ka akhrisan jiro talabadiisii ahaa buu yidhi markaasaa maalin annagoo macaahidii dhiganayna buu yidhi macaahidii diiri oo riyaad ku taalla annagoo dhiganayna ayaa macadka waxaa noogu soo galay nin sheekh oo noo soo galay markii aan arkay hay-adiisa markaan arkay buu yidhi dharkoo labisan yahay oday reebaadiya ayaa shiikhu u maleeyey buu oday reebaadiya inuu noo soo galay baan u maleeyey buu oo wax weynu cilmina cilmina uusan ka muuqanin maxaa yeelay dhar aad u quruxsan ma wato rafal hay-a waa yidhi rafal fiyaa dhar iska tacbaanu wata haybad ka muuqato oo weyna ma jirto shiikhii wey markaasaa isla markiiba markuu noo soo galay ayaan xaqirnay buu yidhi agteenna qiimo weyn nin cilmi laba inuusan ahayn baa iska ictiqaadina buu yidhi markaasa aniga naftaydii waxaan inuu yidhi shiikhaan inta sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir isacidi ka soo tagto iyo odagan reebaadiyaha aad ag fadhiisanaysaa ad cilmi ka raadsanaysaa baan isiruu yidhi anaa naftayda ku sheekaystu yidhi saasaad dhacaysa buui markii shiikhu uu fadhiistay oo darsigiisa ou bilaabay buu yidhi falama btada'a ashinqiitiyu darsahu inhaalat calayna duraru min alfawaa'id alcilmiya markuu darsigu u fadhiistay waxaaba nagu kordaadanaysa buu yidhi jawhar yani maaragtay iyo lu'luq oo cilmi ah fawaa'id ah ayaa shiiku ka sumay ajladiisa hadda waa la helaya codkiisa haddaa arkid markaa tafsiirka u xaram xarabulmadiina uu mudaris ka ahaan jiray ajaladiisa waaye waa soo gaaran meeshan inkastoo isa dhammaystirnayn yacni waxa waaye wuxuu u shubaa hadalka ma kala goynayo maantaba se u daldalmayo waxaa arkaysa adiladiisa iyo waa ku caqiid gelinayaa wey annaga ma soo gaarin laakiin waxaanu cajaladiisa dhegaysanay marka waxa weye wuxuu leeyahay jawaahir ayaa afkiisa ka daadanayso min baxri cilmihi zaafiri cilmigiisa tirada badan baddeeda ayay jawaahirtaasi ka daadanaysa markaasaan waxaan ogaanay buu yidhi facalimnaa annana amaama jihdidin min alculamaai wa faxlin min fuxuuliha markaasaan waxaan odaga aan islahayn oda reebaadiya weye wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah waxaan aragnay buu yidhi markaan cilmigiisi dhegaysanay inaanan nin caalim ah oo jahbadi ah aan hor fadhinno faxli ahoo owr ah oo fuxuusha dadka cilmiga ku waaweyn inaan hor fadhiisanaan aragnay markaasaan cilmigiisa ka faaidaysanay buu yidhi marka asagoo sidaasoo cilmigaa ilaahay siiyey haddana adduunyo kuma raadsanin wuxuu gaaray inuu lacagta kala garan waayo uusan maaragtay oo yidhaahdo yani uu boqol inay tahay inay laba tahay kala garan waayo halkaas yani ihtimaam ma siin jirin way macnaheedu yani macnaheedu maaha waa damiina wuu kala garan waayo maaha looma jeedo nin cilmiga aragti xambaarsan dan uusan lacagta ka galaynin dan buusan dadka lacagta kala haynin marka sheekhu arintaas ayuu noo sheegay weyaan wuxuu ka sheekay marka shiikha raximahullahu mas'aladaas waxay tusaysaa zuhdiga iyo qanaacada oo qofku ku qabo wahaakada salafkeennina ridwaanullaahi calayhim sidaas bay ahaayeen waxaa la yidhaha shucbat ibnu lxajaaj waa taqaana waa muxadid weyn yani dadka raayat aljarx watacdiil xadiidka raayat aljarx watacdiil wado hogaamiye calankoodi sidabuu ka mid yahay shucbat ibnu xajaaj waxaa la yidhaahdaa maalintii uu dhintay wixii uu ka tegay markii la fiiriyey dameerkii uu daabad ahaan u saarnaa iyo koorihiisii iyo liijaankii iyo wixii uu ka tegey warasadiisii markii yani tarikadiisii baan u jeedaa markii tarikadiisii wuxuu ka tegey la qiimeeyey wuxuu dhanba ma aysan gaarin siddeed iyo toban dirham kama badnaynba wuxuu ka tego marka arrintaas waxay tusaysaa zuhdiga iyo qanaacada dadka ahlucilmiga ay lahaayeen ayay tusaysaa weyaan adduunkan inaysu qiimo la lahayn ayagoo cilmigii lagu shaqaysan lahaa yaqaano haddana waxa waaye qiimo agtooda adduunka kama uusan lahayn weyaan التحلي برونق العلم التحلي اسقرحن برونق العلم علمك قرح دي سل اسقرحي رونق وحال هذا يعني الحسن والجمال بالإله wanaaga ayaa la yidhaahdaa markaad tidhaahdo yani rawnaqa asayfu markaad tidhaahdo waxaa loo jeedaa rawnaqu sayfi waa maauhu wa safaauhu waxusnuhu baa la yidhahdaa maauhu yani seeftaasi iftiinkeeda waxa maaragtay uu leeyahay xusnigeeda iyo saafinimadeeda baa la yidhaahdaa haddaad tidhaahdo rawnq duxa sida mucjam wasiidka almucjam wasiid uu ku fasirayo wuxuu leeyahay kutubta luqada kamid ihi rawnq duxa haddaad tidhaahdo barqadii awalkeedii baa loo jeeda awaluhu baa laydhaha markii ay qoraxdu soo baxdo ay barqadii tahay qoraxdu aad bay u iftaa iftiinkaasaa loo jeeda haddaad tidhaahdo loo isticmaalo rawnq shabaab dhallinyarada يعني ما عرفت مركي اللي لهذنا وحلو جيدا دنيار لماذا أوله وطراوته بالده وطراءته ilmuhu markay dhalinyaro uu yahay shaab uu noqdo quruxdiisa ay muuqato waqtigaas ay rawnq shabaab leeyahay kana markuu duqoobo ninkii quruxda badnaa waa fool xumaanay isbedelay marka rawnq ilmi waa quruxda ilmiga uu leeyahay ataxallii isku qurxinta laisku qurxiyo براونق العلم علمي قرحديس او لسو قرحيا waxa weeye رونق العلم لسو قرحيا حسن السمت اما حسن السمت حسن السمت طريقه وناكسن هيئه وناكسن يعني wanaageeda la isku qurxiyo iyo walhadi saalixi hanuunkii asamti wax badan waa soo marnay yani qofku waxaa la yidhaahdaa waa alhay-atu alsakiinatu alwaqaaru intaba waa lagu fasira qofku maarata waqaaru yani qof xasilooni ah deganaan leh haybad ay ka muuqato hay-a wanaagsan leh samti alxasana la yidhahdaa xusnu samtina waa la yidhahdaa xusnu samti haybadiisa wanaageeda iyo walhadyi saalixi waxa weeye oo laisku qurxiyo ayaa waxay tahay min dawaami sakiinati yacni waxay ka mid tahay xasiloonida daa'imideedii oo qofka daa'imo waalwaqaari weyninka uu daa'imo waalkhushuuci tawaaduca oo yani khushuuca oo allah u khushuuca uu daa'imo watawaaduci isdhuldhigga ousan iskibrinin ou daa'imo ولزوم المحجة طريق حق أها أو لازم المحجة البيضاء يعني الطريق البين الواضح لذلك والضري عبدين أو لازمه بعمارة الظاهر والباطن انتاس أو yani xasiloonida iyo weyninka iyo khushuuca iyo isdhigidda tawaaduca iyo ariiqa xaqoo la laasimo bicimaarati aaahiri aahirkiisa muuqaalkiisa kore oo ku camiro iyo war baaini gudihiisa oo qalbigiisii ku camiro sidaasaa la yidhaahda weyan dawaa taasaa loo jeedaa yani rownaqa taasaa la yidhaahdaa iyo watakhallii inuu iska tirtiro oo iska baabiyo iska dhammaystiro can nawaaqidihaa xalla wixii burinayey rawlaqilcilmi ka hor hortegayo burinayo ka hor imaanayo inuu ka fogaado oo ah dhaqankii xumaa fisqigii yacni fudaydkii kibirkii iyo wixii lamida iyo xaqa oo laga leexdo oo uusan qalbigiisii iyo daahirkiisaba uusan ku dabaqin ayaa nawaaqidkii noqonaya burinaya wey waxaasna inuu ka fogaado wanaaggan inuu ku sifoobo baa la rabaa wanaaggan inuu ku sifoobo ayaa la rabaa weeyaan marka qofka caalimka ah alimaam alaajumi kitaabkiisa akhlaaq ulculamaa ayuu sanad xasan wuxuu kaga soo guurinay ayub as-sakhtiyani rahimahullah ta'ala ayuu wuxuu kaga soo guurinaya uu leeyahay قال ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل قفك عالمك وحأهبون إن أو مرحيسة dambaska dambaska baalka leeyahay ramaadku waa dambaska wey inuu dambaska madaxa dhigo dhulka uu dhigo oo madaxiisa uu booreeyo tawaaduca lillahi azza wa jalla ilaahay uu tawaaducayo oo uu khushuucayo darteed inuu sidaa u yeelo baa rabaa وعن ابن سيرين يعني التحلي برونق العلم بان كهلينا وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى محمد بن سيرين oo taabiciintii aimadoodii kamid ahaa ayaa waxaa laga wariyey qaala inuu yiri maxamed kaanuu saxaabadii waxay ahaayeen yatacallamuuna alhadya ila ayaga maxamed ibn siriin saxaabadii baa wax bartay taabiciintii ee macalimiin u ahaayeen kaanuu saxaabadii waxay ahaayeen yatacallamuuna alhuda hanuunka ayay baran jireen kamaa yatacallamuuna alcilma cilmiga siday u baranayaan oo kale ayay dhaqanka wanaagsan iyo hidaayadii hanuunka ayay u raadin jireen marka wanaagaas dhan wixii shareecada ay amartay oo dhan waaba baran jireenba wixii hadyi ah dhaqan wanaagsan ah ayay baran jireen sida ay cilmiga u bartaan oo kalena u baran jireen saxaabada ridwanullaahi calayhim marka sidaasoo kale baa la rabaa inuu qofka hanuunkii isagana uu raadiyo wax alla wixii hidaaye ahoo ilaahay hanuunkiisa gaarsiinayo inuu isaguna barto uu raadiyo وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى رجاء بن حيوة شيخ اللي يرهدنا وحال لقوري أنه قال إنه يري لرجل ننبو وحكيري حدثنا نورا ونو شيكين وأحاديثي وحلا مذا نوري أحاديث رسولك نوشي ولا تحدثنا هنوغ شيكين عن مماوت mid naftiisa dilo oo isdilayaahi walaa acaamin mid durud badan xaggiisana hanooga sheekeeyo yani waxba hanooga warin axaadiistii rasuulka iyo noo sheeg laakiin mid isliido oo ebero dulli naftiisa dilo oo isbaktiyeyo eber ah ka waxba hanooga warin mid tacaanoo ummadaba qof walboo la soo sheegaba hebela ah, wax durayo oo wax ka sheegayana kaasoo kalena hanooga warin yani labaduba laba sifoo fiican maaha midna waa isdilleeyey dullibuu ku jira midna waxa waaye cid ka baxsanaysa maba jira waa facaan hebel marka la soo qaado waa jaahil hebel waa fulay hebel waa bakhiil hebel waa kibir badan yahay hebel asagoo baa ammaanan cid kaloo ammaana ma mid duris badan wey oo ummadda duro kaasoo kalena wax rawaahuma labadan aar oo maxamed ibn siriin iyo raja ibn xawal laga wariyey waxaa wariyey akhatiib albaqdaadi ayaa wuxuu ku wariyey fi jaamic kitaabkiisa la yidhaahdo aljaamic liahlaaqi araawi wa aadaabi saamic kitaabkaas ayuu ku wariyey weyaan wa qaala markaasu wuxuu yidhi khatiib albaqdaadi wey markuu soo wariyey wuxuu leeyahay labada afar markuu soo guuriyey yajibu calaa aalibi alxadiii yajibu waxaa waajib ku ah calaa aalib alxadiii qofka xadiidka dalbayo ardayga xadiidka inuu doono yani rabaahi an yatajanaba inuu ka fogaado ayaa ay waajib ku ah buu leeyah muxuu ka fogaani allaciba ciyaarta oo waqtiga lagu dhumiyo inuu ka fogaado waalcabata waa isla mid waa iska fasaad waay ciyaar w ciyaartaa loo jeeda waqtigiisa inuusan qofka aalibulcilmiga ciyaar ku dhuminin wاtabadula yani waxaa la yidhahdaa tabadulka asal ahaan waa isliibid waay macnaheedu waxa weye tarku tasawuni wataxarus yacni qofka isdhowridii ou is-ilaalin inuu ka tago ayaa tabadulka la yidhahda waa isxumayn waa isallayn meel xun uu tagay weeyaan ama waxaa kaloo la yidhahda tarku tasayuni watajamul inuu isqurxiyo oo wanaaggii isku qurxiyo buu ka tegey markaasuu walabisa alkhalaqa mina iyaabi dharka kiisa xunna ou labisto mucjamulwasiidka sidaasuu ku fasiraya tabadulka sidaasuu ku fasiri weya marka atabadula inuu isku wasakheeyo weye filmajaalisi fadhiyada inuu isku wasakheeyo macnaha wasakhayntii hay-ad xun buu la yimid amase maarata hadal xun buu sheegay iyo wax lamida weeyaan oo asagaaba fasirayo watabadula inuu iswasakheeyo fi majaalisi inuu isku wasakheeyo meelaha la fadhiyo majaalista laiskugu yimaado bisukfi yani xumaan oo hay xun ou la yimid wadaxiki yani hebel waa sakiif soo lama yidhahdo waa sakiif waa qof xun wey xumaan buu la imaanay dhaqan xun buu meesha la soo fadhiistay wadaxiki waa qosol badan yahay maanta baa iska qoslaya qosalaan macno lahayn iyo walqahkahati waa isla qosolka kiisa weyn oo gahgahda weyn wey ayuu maanta dhan waa iska qoslayaa daalibulcilmiga lagama rabo qosolkaagu inuu yaraada baad rabaa inaada qosolkaada badanin iyo wakarat tanaaduri naadirka waxyaalaha nawaadirta ah ka warramidooda maantana wuxuu rabaa shay hariib inta wax soo ururiyo wax naadir inuu ummadda uga sheekeeyuu rabaa kaasoo kale inuusan waqtigiisa ku baabi'inin waxay ka mid tahay waa tabadul filmajaalisi ka mid tahay wa idmaan ilmisaaxi kaftanka laftiisa inuu daa'imo iyo waliktaari minhu kaftanka inuu badiyo ardayga hadduu kaftan badan yahay marka dambe waxaa dhici karta qof in isku dhaca kaftanka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa ina almisaaxa muxuu dhihi jiray madhu xalaawa laakinama aakhiruhu cadaawa yani marka hore kaftanka markuu bilaabanayo waa wax macaan wey kaftan ku bilaaban laakiin soo u socdo cadaawadu tagaya labadii qof waa isnacaya sida loo kaftamayo waa laisnaci wey marka kaftanka inuu iska ilaaliyo laakiin shiikhu ma aha kiisa badan inuu daaimo idmaanu yiri sheekhu inaad daaimtid kabkanka oo nin maanta iska kabtama aad tahay iyo inaad badsato ayaa la diidi ama kabtanka waa la ogolya maxaa yeelay nabigeenaba kaana yamzaxu rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam wala yaqulu illa haqa nabi waa kaftami jiray laakiin waxaan xaq ahayn ma oran jirin waxaan xaq ahayn ma sheegi jirin markaasuu yiri wa min almisaaxi kaftankii xaggiisii biyasiirihi kiisa yar wanaadirihi midkiisa naadirka ah wa ariifihi midkiisa cajiibka lahoo wanaagsan ayaa la ogol yahay kaasoo waladii kiibaa la ogol yahay laa yukhriju aanan ka saaraynin aalibkii ardayga aanan ka saaraynin can xaddi aladabi aadaabta xadkeedii soo aanan ka saaraynin iyo wariiqat lcilmi cilmiga wadadiisiina aan ardayga ka saaraynin kaasaa la rabaa yani xoogaa yar kaftan wixii macquula sheeg waa inuu kaftankaadu naadir noqdaa uusan badan waa inuusan kaa saarin aadaabtii cilmiga aw lahaayo wadadiisii inuusan kaftanka kaa bixinin baa la rabaa fa amaa kaftanka kiisa xidhiiro oo isdabajooga ahoo mutasilka oo xidhiiro maantana iska kaftamaysa wa midkiisa xun wasakiifuhu kiisa liito wamaa awqara minhu suduura midka laabta xiqdiga geliyo laabaha xaqdiga geliyo kaftan waxaa jiro qofka aad inta u walaalka qalbigiisa xumi gelinaya durbadiina xiqdi gelinaya wajalaba shara shar soo jiidayo sharka soo jiidaya fainahu midkaasi madmuuman mid la caayay wey waa ceebaysan yahay ka fogow wa karatu misaaxi kaftanka tiradiisu farabadnidiisa iyo wadaxikii qosolka farabadnidiisuna yadacu min alqadri qofka qadarkiisa iyo sharaftiisa ayuu hoos dhigaa uu dhigaa wayusiilu muru'a muru'adiisa sharaftiisana waa suuliya qofka qofka kaftanka badan qosolka badan oo macnaha aan lahayn yani ma aragtay waa arintaas waxaa w qadarkiisa hoos dhigaa muru'adiisa sharaftiisana waa ay tirtirtaa buu leeyahay marka qofku inuu kaftankaas aad u badan iska ilaaliyo ayaa la rabaa oo mid midkiis yasiirka uu ku gaabsado oo waliba aanan xaqii aanan maartay aadaabta talib ilmiga aan ka baxsanayn وقد قيل وحالي من أكثر من الشيء شيء منك بديه عرف به ولو قرته shayga adiga maartay umadu aad afki ku hadalkiisa aad badiso adaa lagu garan weeyaan marka fatajannab iskaga fogow ka dheerow haatiika sakataati kuwaadaas liiliito oo akhlaaqda xunta ah ka fogow ka dheerow oo ka fogee fatajannab fogee haatiika sakataati arimahaas liiliito kuwaadaa liito haatiika yani waxaa la ishaaraya sakataadku ishaaraya ka fogee min fii mujaalasatika fadhiyadaada ka fogee wa muxaadaatika hadalladaada iyo sheekooyinkaada ka fogee yani ha ku soo darin waxyaalaha liliito dhan markaad sheekaynayso ha ka sheekayn wa man yajhalu wa man dadka qaar ka mid ah oo yajhalu ka jaahil ah arrintani yadunnu wuxuu u malaynayaa ana tabasuta fidsanida yani qofka uu fidsado fii haada saqataadkan kaftanka iyo daxiga iyo qahqahada iyo waxa lamidka ah inuu qofku badsado tabasudku waa badsashadii waa iska fidsado dadka juhaasha waxayba u malaynayaan aryaxiya bay u malaynayaan yani shay aadaab wanaagsan inuu yahay alaryaxiya macnaha waxa weeye shay lagu raaxaysto oo kale weeyaan yani alakhlaaq alxasana loo jeeda dhaqan fiican inuu yahayba qofkan wallahi hebel mar walba iska qosla waa bashaas wuxuu ku leeyahay nin fiican waa nin wanaagsan weey hebel waxa weeye maaragtay waa nin kaftan badanoo nin fiican dadka juhaasha يعني markuu saa u badsado wanaag bay u arkayaan akhlaaq fiican bay u arkayaan laakiin akhlaaq fiican ma dhaqan wanaagsan ma waa inuu qosolkiisa usan badinin ilaahay baa wuxuu quraanka ku leeyahay falyadhaku qaliilan walyabku kathiira يعني inaad dhaxkigaada xataa yareyso dhaxkigaada inaad yareyso baa rabay qosolkaada وعن ضحك بن قيس axnaf ibni qays waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi jannibuu majaalisana dikra annisaa'i waatacaam inii ubgid rajula yakuunu wasaafan lifarjihi wa batnihi wuxuu yidhi markaan yani axnaf ibnu qays baa wuxuu la hadlayaa dadkii ama talabadiisii ama dadkii rufaqadiisii iyo aqraantiisii buu la hadlay jannibuu ka fogeeya majaalisana meelaha ka sheekaynteeda sheekadooda meelhana lagu sheegi dumar yaa laga sheekayn iyo wacaami cunno yaa laga sheekayn yani inuu qofku yidhaahdo xalo waxaasan soo cunay maanta waxaasan ku qadeeyey cunadeedi saaseed waxaasan loo keenin naga daayaashay ha ku inuu marka ka sheekeeyo dumarkana waxa weeyaan waaba waaba dembi weyn qofka inuu xaaskiisii oo yani sir ay ka dhexaysay mucaamalada ka dhaxaysa inuu ka sheekeeyo kaasnaba loo dambi dhaafaba ninka xaaskiisii wallahi hebla xalaa la seexdayo xaaskaydi saasay ahayd inay yidhaahdo ka sheeg sheekeeyo kaasoo kale nabigeen wuxuu yidhi wuxuu ku tilmaamay dadka ilaahay agtiisa ugu sharta badan inay yihiin dadka ugu sharta badan inuu yahay xadiidka imaam muslim iyo abu daawuud ba ay warinayeen wuxuu rasuulku yidhi xadiidka abu saciid alkhudri ina min ashari الnaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama alrajulu yufdi ila imra'atihi وتفضي إليه ثم ينشر سرها يعني ذاتك كوة وشرط بدل إلهي أكتس الدرجة أهم أقول لي تهوعوي وأنك حاس كيسي انتو لكل مو كشاكيه سرت يدي فعفيه أما هوانت منك يدي لكل انتو منك يدي الدمر كتر وكشاكيسو إجماع دح مرضي كشاكيسو هاسا ذاتك كوة وشرط بدل أي رسولك كنت المامون مركا dumarna ha nooga sheekaynina cunana ha nooga sheekaynina markaasuu sii raaciyo yidhi innii aniga ubkidu waan u caroodaa alrajula minka qofkii yakuunu ahaanaya wasaafan lifarjihi wa batnihi qof ka sheekeeyo tilmaamo un farjigiisa iyo calooshiisa qof tilmaamo yacni maaragtay aad baan u necbaha waan u caroodaa buu yidhi marka qofku xusnu samtiga ka mid ma aha ee qofku inuu waxyaalahaasoo kale ka sheekeeyo lama rabo qofku taalibulcilmiga inuu waxaasoo kale isticmaalo وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء وفي كتاب المحدث المحدث كي يعني مثل الله ورماء كراءها ama la ilhaamiye almulhami la ilhaamiyey ilhaam wax lagu tusay kitaabkiisii waxaa dhexdiisa ku sugnaa ka mulhamkaa way oo la ilhaaminaya xag alla laga ilhaamiyey waa kee amiiri lmuminiina muminiinta amiirkoodii ahaa cumara bni lkhaaabi cumarkii ina khaaab ahaa radi allahu canhu allaha ka raadi noqdee kitaabkaasoo fi lqadaa'i yani maaragtay xukumka uu ku qorayo waxaa ku dhex jiray kitaabkiisii qadaha ahaayo oo risaalo wey waa warkada uu qoray oo qadaha uu uga hadlay oo abu muusa alashcari uu u diray weyaan abu muusa alashcari ayuu u diray yani cumar bn khataab markaasu waxaa kitaabkaas waxaa dhexdiisa ku sugnaa waman tazayana bima laysa fiihi shaanahu llah waman tazayana qofkii isqurxiyo bimaa shay isku qurxiyo laysa fiihi asaga uusan ku sugnayn wuxuusan ahayn hadduu isku sheego shaanahu llaahu ilaahay ha ceebeeyo oo maaragtay ha dulleeyo weeye shaanahu llah oo marka ducaa aan ka dhigno habaar aan ka dhigno ama shaanahu llahu ilaahay wuu ceebeeyaa iyada lafteeda haddaan sidaa nidhaahno ilaahay wuu ceebeeyo khabar aan ka dhignaa waa khabarun bimacna ducaa waay habaar ducaaun calayhi waa habaar marka kitaabkaasuu qoray cumar ibn khataab oo abu muusa alashcari u diray markaasuu wuxuu yidhi undur fiiri sheekh bakara ku dhahay sharxahu xadiidka ee afarkan cumar ibn khataab risaaladiisa uu ku qoray sharaxeedii ibn alqayim ابن القيم كثير رحمه الله تعالى كتاب كيس إعلام الموقعين كالله إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب كاس أيو ابن القيم oo aad buu uga hadlaa aad buu maartay kitaabkaas ugu qoraya afarkaas si fiican u sharxaya ka kitaabka ku noqon kaliya talib ilmi iyo ka raadso wixii meeshaas ibn xikam ah uu kaga hadlo hadalka marka cumar ibn khattab oo ah wuxuu tusaya qof wuxuu sanahayn inuu isku sheego wuxuu ahayn isagoo ardaya oo wuxuu leeyahay caalim baan ahay وعيبوبيا وفضيحوبي هدوسا لأن سؤال بالويدين إذا جهل إسام وقني ما قرنا سؤال شو كجواب ويني عالم المسنهين ومدي دحض الله بكو عيبين وحوي وحوي الدكتور بانهي دكتور بانهي مناها دكتور وحوي مركي دكتور نمدي لا آدو وحوي لين وعيبوبيا وي لما ضعها به وحسن هيبو شيكتين وحسن هيبو شيكتين wahaakadaa wax kasta shaqo kasta kulligeed oo aad sheegato adoonan ahayn waxa way qofkii sheegta ilaah waa ceebeeya subxaana wa tacaala waa kugu ceebaynaya injineeran ahaatan guryahan dhisa magaciisi baa tahay markii dadka shaqo kuu dhiibteen baad aragtay inaad waxaad wadi shaqadii baa wadi weyday waa ku ceebowday wahaakadaa cilmi kasta uusan qofku lahayn inuu sheegto waa waxa weye ilaahay baa ku fadeexayna aarka marka cumar wuxuu iqtibaasayaa xadiikii saxiixaynka ku jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man tashabbaca bima lam yucta ka laabisi thawbay zuurin xadiikaasoo kale buu lamidya qofka iska dhargo yani waxaan la siinin qofka ka dhargo oo yidhaahda aniga iskale sheegto waa laba go'o oo zuuraho baaila qof la bistay oo kale qofka marka wuxuu yahay inuu raxim allah waxay yiraahdaan culimadu imra'an arafa qadra nafsihi ilaahay ha u naxariiso qofkii naftiisa qadarkeeda yahay adu meesha tahay inaad isdhigto baa la rabaa weeye inaad meesha tahay isdhigto ayaa la rabaa waxaadan ahayna inaadan isku sheegin marka arintan marka ee sheekh ibn uthaymin raxmatullahi alayhi markuu arintan ka hadlay man tazayyana bima laysa fihi shanahu Allah wuxuu leeyahay hadii haqiiqa hadalkaas waa wax dhab ah buu yiri ida tazayyana al-insan qofka haduu isku qurxiyo oo sheegto anna bi'annahu talib ilmi bi'annahu طالب علم يعني طالب علم انه يهي بانه طالب علم انه يهدو شيكتو oo markaasi waqama yadribu aljabalayn ba'dahuma bi ba'd oo inta istaago laba buurood midkood midka kale isku garaaco وكلما جاءته مركي أتماد مسألة مسألة مركي أتمادنا شمر عن أكمامه حيث حيث أو كنكيسي لا لابتو سلا سيدي من دقال قلي أوكر وقال إلى أنا صاحبها مسألة أنا استره كجوابي ساسو كلا مركو إلى وهذا إلى هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين مسألة كجوابه hada ishtiraahu kada wakada kaa shardigiisu waa sida iyo sida wuxuu leey wahada laysa lahu shuruutun kana shuruud ma laha waqaama yufasilu yacni inuu wax kala bixinayo oo yujamilo oo uruurinayo oo u istaaga walaakinahu wuxuu leey markuu intaas sameeyey yatiihi taalibu cilmi sagiirin nin yar oo arday yar ah ayaa u imaanaya yaquulu markaasuu leeyahay akhbirnaa can kada bal marka intaas maadaama aad sheegatay ما دام اشيغتي وحنا فرض عين وحنا فرض كفايه كان واجب كان مارتي حرام كان في مركا تري او اجمالي شيء بل وحا يركا نوغا ورن مركاس وحولي فاذا بالله يفضحه ويبين انه ليس بعالم markiiba ilaahay ba fadeexaynayo waxaana cadaanays inuu sanikaasi uusan caalim ahayn weeyaan waxa la mid ah leeyahay wakadalika man tazayyana biibadatin wa adhara lin-nas annahu 'abid fala budda an qofka hadduu sheegto inuu cibaado badan yahay yani maaragtay oo caabid yahay dadka uu u muujiyo ilaahay subxaana watacala oo beentiina ay tahay ilaahay baa fadeexaynaya buu leeyahay marka waxaa la mid a dadka fatwada iyaga oo aana bisayr gaarin fatwoodo oo iska jawaabo masaa'il walba tuuraya dadkaas waa soo gelaya oo ka xishoodo kelimada ah laa adri ma aqaan inuu yidhaahdo ka xishoodo dadkaas way soo gelayaan insha allah tacaala baabkaas uu noogu keeni doono yani maaragta junnat aalib ardayga gaashaankiisu waa laa adrii buu noo keeni doonaa yani fikradaas way noo imaan doontaa halkaasaan uga hadli doonaa biidn illahi tacaala alfatwa bikayri cilmi adduunyadana maanta aad ugu badan tahay waxaad arkaysaa meeshaan masaajidkeennaana waxay ka socotaa fatwa bikayri cilmi dadkoo la iska gaalaysiiyo oo qofaan ahal u ahayn ummadoo dhan wada kufaar yidhaahdo oo shiikh loo haysto oo ummaddii idinkoo ruma tabdiicinayo dhiiggiisi nin walba bannaysanayo wamaa ilaa daalika masaajidoo dhan fatwa bihayri cilmina ka socota masaajidda khatar masaladaas masale khatiira weliba mas'alatu alfuruuj waaddimaa islaamku aada u adkay diinteena aada u adkaysay marka insha allahu marka meeshaas gaarno ayaa masaladaas uga hadli doonaa taxriimu alfatwa bihayri cilmi inay xaaraam tahay qofka cilmi la'aan inuu iska jawaabo inay xaaraam tahay halkaas aan insha Allah ta'ala uga hadli doona hada billahi tawfiq sallallahu sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi